wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay saddex iyo labaatanka bisha kooiy tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaylaan xooggan ayay muujinayaan shacabka ku dhaqan degmada buurdhuube ee gobolka gedo halkaasi oo inta badan biyaha fatahaadda ay saameeyeen isla markaana xaafadihii magaaladaasi ay guud ahaanba biyaha ka kormareen shacabka ayaa sheeganaya cabashooyin xooggan waxayna sheegeen in ay hadda ku nool yihiin xaalad bini'aadamtii ugu darneed islamarkaana ay wajahayaan biyi la'aan maadaama biyaha webiga ay yihiin kuwa aad u wasaqaysan waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doona sidoo kale maamul goboleedka hirshabeelle waxa uu sheegay in ay markaasi eedoomo eh, ku qalimeen qaybo ka mid a ah gobolka shabeelada dhexe kuwaasi oo raashiin u waday magaalada jowhar ee eh, caasimadda maamulkaasi waxa ay sheegeen maamulka in ay qaarkood lasoo badbaadiyey dadkii halkaasi doonta kula qalibintay markaana wax khasaaraha aysan ama khasaare nafeed uusan ka laakiin ganacsatadii halkaasi ee raashiinka u waday ay guud ahaan uu soo gaareen khasaare aada xoogan qodobadaas iyo xubintii kalmaan iyo wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo falaqaynta wararka bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan guurteena barwaaqow guuriteena waxa waxa ahaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dadkana baraarugeysa boqolaha gedigeena barwaaqow guuriteena kabadiyo hawsha badi kabadi sii hore kabadi hada waxaynaga baaqe mar kale hawshaada badi dowladeniye kabadiyo hawsha badi kabadi kabadi sida hore kabadi naga mudan bogaadin ariiqdana farka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihiin abnigu badbaadiya nabad la helo waxaa naga mudan bogaadin barisana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin adnigu badbaadiyo nabad la helo gobolka gedo gaar ahaan degmada buur uube ee gobolkaasi ayaa inta badan waxaa ku fatahay biyaha webiga jubbo waxaana saameyn xoogan uu ku yeeshay guud ahaanba isku socodka magaaladaasi xaaladda magaalada ayaa ah mid aada u cakiran dadka ku dhaqan ayaana wajahaya xaalad bini-aadamati ugu darnayd xaafadaha qaar ee degmadaasi ayaa guud ahaanba waxaa dul maray ama ka kormaray biyaha webiga iyadoona qaylaan xoogan ay muujinayaan shacabka halkaasi ku dhaqan sidoo kale magaalada waxaa ka taagan biila-aan aada u xoogan oo dadka waxay laayihiin biyo ay cabaan maadaama ceelashii ay cabi jireen ay ka burburiyeen biyaha fatahaada webiga islamarkaana haatan ay laayihiin biyo ay cabaan siyaad faarax warsame waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka waxa uuna ka warbixinayaa xaaladda dhabta ee ka taagan degmadaasi oo inta badan biyaha ay dul mareen isagoona sheegay in dadka ay hal xaafad iskugu yimaadeen oo ay ka cabsi qabaan in cudurro ay ka dilaacaan isla markaana ay sidoo kale la-yihiin biyaha nadiifka ahaa oo ay haysteen maadaama ay biyihii ceelasha ay burburiyeen fatahaada webiga haatan xaaladooda ay tahay mid aada u cakiran eh, si guud eh, fatahaadda elniino eh, gobolka gedo aad bay u saameysay haddii aan si guud u dulmaro degmooyinka ay fatahaadu aada u saamayso waxaa kamid a ah, <clears throat> eh, degmada dolow degmada luuq buurdhuubo baar dheere iyo ceelwaaq eh, degmooyinka aad bay u kala xajmi weynaayeen oo sida ay saameynta u yeelatay ama ay maxaan ku rahdaaye uu u saameeyey fatahaadu aada bay u kala wacnaayeen haddii aan dolow ku bilaabo dolow waxay u saameysay si aan caadi ahayn eh, isku socodkii iyo maxaan ku rahdaaye iyo isku gooshitaankii labada degmo ee doolow iyo doolow ethoobiya ayaa aada u go-ay sidoo kale luuq ganane <clears throat> ayadu waxay ku taallaa webiga ayaa aada ugu wareereysa ugu hareereysan ayadana saameyn aan caadi caadihayn ayuu u geystay oo buundadii iyo isku socodkii magaalada way kala go-een buundada weliba aada baa waxaa loo rajeynayaa ina inay dhaawac badan uu gaaray ayadu maysan dumin laakiin dhaawacyo badan ayaa ka muuqda sidoo kale degmadan hadda aniga aan joogo oo degmada buurdhuuba ah saameynta ugu badan guud ahaan geyga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gado ayada iyo degmada baar baardheeraba laba saameyn oo xoogan ayaa gaartayoo <clears throat> waxaa ka go buundooyinkii labada degmo sidoo kale waxaan la qabnaa dadku daadadka aad ku farada badan sidaad ka arkayseen social mediaha degmadani waxay ka kooban tahay ilaa toddoba xaafadood saddex xaafadood oo ka mid a biyihii ayaa qariyeen ama xarqiyey afar xaafadood ayaa ka badqabo afartaas xaafadood ayay dadku hadda ay dulsaar isugu yihiin ganacsigii magaalada iyo maxaanku rahdaa saddex xaafadood oo ka mid waad aragteen dadku biyihiisay u dhex socdaan ama biyihii noo noo qariyeen niyahow degmooyinkii ama gobolkii guud ahaan sidoo kale alwaq iyo baardheere ayaguna saameynta waa inala qabaan baardheere annagu waxaan wadaagnaa baan idinkuu sheegay inay buundooyinka naga go-ayn isku socodna uusan jirin elwaq ayadu webi uma dhaweyn laakiin waxaa saameeyey daadadkii xooganaa oo roobkii xooganaa ee elnino magaaladii naftirkoodu ayaguna don ayay ku socdaan marka si guud gobolku saameynta fatahaada elnino sidaa ayay ku dhacda farxaano xaaladda gobolka marka laga soo taga degmada boordhoobo waxaa muuqatay in guryihii waaweynaa ee magaalada biyihii ay ka kormareen dadkii xaggay aadeen oo magaaladaasi ku noola xaafadaha sidaasi biyaha ay u kormareen barxaanow aada u mahadsan tahay dadkaasi sidaan kuu sheegay degmadu xaafado badan ayay ka koobnay degmadu waxaan u baxsanay xaafado oo dhan xag maxay aheeda dhul highland ku yaalay oo meel biyuhu aysan gaarayn karin inay biilow ay noqdaan maxaan ku dhahdaa tii ugu magaciisnaydo qowmacaad iyo waxaa lala lala beegsaday oo kaleta inay noqdaan maahan hadda aan laga gaari karin xaafadahaas ayaan isku dul saarannahay oo qoyskiiba waxaa dul saaran shan xaafadood oo magaalada kamid a ah. xaafadihii marka waxay isku noqdeen isku raran saameyntu waad arkaysay xaafadaha qaar saad social media ka arkaysay biyihii wayna eliyeen oo aad bay noo saameeyeen iskuulaadkii iskuul maxaan ku raacdaay eh, laba iskuul oo waaweyn ayay biyihii aad u xarqiyeen saddex iskuul aan ku dhehe saddexda iskuulba waa ilmihii maanta waxa weyaan waxbarasho ma lahan eh, isku socodkii iyo dhaqaalihii iyo ganacsigii midna ma jiro magaaladihii faras magaalihii ilaa iyo magaalada meel walba oo laga ganacsanahayana biyihiiba aad u buuxiyey marka niyow xaaladu aad bay u adag tahay haddii ganacsigii magaalada uu xirmay magaaladii inteeda badan biyihii ay ka kormareen dadka xaaladooda ka waran dadku xaaladooda rabbi rabbi tawakaltu calallaahi bay ku wada nool yihiino hadduu dadku mana mana noolo mana dhiman eh, ilaahay bayna talada saarteen eh, ilaahay bayna gargaar ka sugayaan gargaar bini-aadamnimo oo kaleetana soo gaarayna ma jirto maamulka degmada ma kala hadasheen dadka inta badan kasoo barakacay xaafadaha degmadaasi oo hadda xaafado iskugu soo haray soo cudurro ma ka dhalan karaan in dadkaasi tirada badan ay hal meel iskugu yimaadaan maamulka waan kala hadalnay eh, maamulkuna way og yihiin aad bay nooga hadleen eh, wayna qayla daamiyeen maamulka waa dadaalahayaa annaguna waan la hadalnay eh, cudurro way dilaacayaan aad waliba cudurrada waliba maxaan ku dhahdaa waterborne diseaseka la yidhaahdo oo biyaha ka dhasho sidoo kale kanaacadii ayaa aada usoo baxday oo maxaa aheyd kaneecadu dadku aad bay cunaysaa marka cudurro badan oo badan oo badan oo maxaa kurada aanan laisdhigi karin aan la dhayalsan karin ayaa ka bilaaban doona sidoo kale masquulihii iyo guryihii wixii allaala wixii magaciisii oo bulaacadaha oo dhan bu waa dumeen marka bulaacadahaasi masquulahaasi naga dumeyna waxay keeni doonaan saan umalaynahayo inay u ka dhashaan xoolaha xoolaha baktiga iyo maxay ahayd bisadihii iyo wixii allaala wixii biyihii xaafadihii biyihii arqiyeen wixii ku noolaa noolaha oo dhanna sidoo kale ayagana biyihii baa xarkiyey marka waxaasoo qashin ama waxaasoo maxay ahayd wasada ah kolley waxa weeyaan waxyaaba badan bay nagu soo wiri doonaan insha allah waana waana rabbi baan ka tala saaranaynaa inuu ilaahay noo gargaaro haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto maxaa dareemaysaa xaaladda inay sidaan haddii ay kusii socoto inay xaaladda kasii adkaan doontaan rajeynaynaa oo maxay ahayde de wax hadda biyihii biyaha hadda saas u socdo aad arkaysid oo hadda nasoo nasoo nasoo saameeyey waa biyo wasaqa oo maxaan ku aan la cabi karin waxna lagu karsan karay sidaas si lamida ah waxaa hareer socda marka biyo la-aan xoogan ayaa horsoc yaa hareer socdo oo hadda meelaan biyo ka cabno ma jirto waxaan ku noolayna ama aan hadda aan biyihii isaga ilaalinayna biyihii wasaqdaha biyihii roobka noo keenayo majareerka haan ku noolayn majareerkii roobkana ilaa hadda waxaa weye roobka ilaa taarikh twenty one taarikh twenty two oo maanta taarikh twenty three la maraayo wax roob aan nooma diin biila-aan ba-an ayaa hadda nahayso oo waxaan u malaynana inaan biilaan biilaanaan aada u wajihi doono marka xaaladdaas waa adag tahay ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa eh, cid allaale cid ay baaqdayga dhegeysan doonto ama aada gaari doono in degmada buurduubo guud ahaan gobolka gado degmooyinkiisoo dhan ay biyuhu saameeyeen gaar ahaanna degmada buurduubo ay ugu sii daran tahay bombaday go-on tahay dadkii ay nolol adag ay wajahayaan jaaliyadaha hay-adaha caalamiga hay-adaha localka ah dhammaan dowlada federaalka dowlada state jubbaland dhammaan gargaar ayaan ka sugaynaa insha allah oo ilaahay anagoo aan ku raada ilaahay ka baryayno inuu wax nooga soo dhiibo kaasini waxa uu ahaa siyaad faarax warsame oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada buurdhuube ee gobolka gedo halkaasini ay ka dhacday fatahaad aad u xoogan iyadoona shacabkaasi ay sheegeen in ay wajahayaan xaalad aad u liidata weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay maamul goboleedka hirshabeelle oo deegaanada inta badan ay ku fataheen ee webiga shabeelle ayaa waxaa maalintii shalahay deegaano u dhexeeya magaalooyinka jowhar iyo sidoo kale balcad ee waxaa ku qalimay doomo raashiin u waday magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle waxaana doomahaasi saarnaa raashiin aad u tiro badan iyadoona ugu dambeyntii dadkii shacabkaha ah ee saarnaa lasoo badbaadiyey markaana khasaare xoogan uu soo gaaray ganacsatadii raashiinka u waday magaalada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka maamul goboleedka hirshabeelle oo la hadlay radio kulmiya ayaa waxa uu sheegay in inta badan dadkii doontaasi ay la qalibintay lasoo badbaadiyey laakiin uu khasaare soo gaaray ganacsatada ee ku ganacsata magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle u waday maciishada ee islamarkaana haatan ee inta badan raashiinkii ee doomaha saarnaa uu ay ku burbureen ama uu markaasi ay ku qalmeen ee doontii ay saarnaayeen waryaheena bashiir caane boore ayuu u warmay labadan joori ee camar u dhexayso way burbursan tahay oo hadda waxaa la isticmaala joori balcad waxay u badan doomanka oo ilaa iyo zoona balcad ee qaarna waxay ka keenaan moos qaarna waxay kasoo qaadaan bagaash oo tuulada muki dheera baabuurta kusoo xirataay oo meesha ayaa laga soo qaadaa badanaa raashinka joori yimaada marka doomanka shaqeeya waa kuwa isugu maray degmooyinka jowhar iyo balcad doon ka mid ah doomankii ka shaqaynaya webiga oo u sii jeeday dhankan koonfureed ee ka baxay magaalada johor oo ay saarnaayeen dad tiro badan iyo alaabtooda ayaa khalibantay taasoo sabab u ahayd doonta oorar badan saarnaay oo haddana buundada hoosteeda la raba in la marsiiyo doonta markii buundada hoosteeda la marsiinayay meeshii oo cariiri ayaa dadkii lagu yiri gabada dadkii ay gabanayeen uu nin bir qabsaday kadibna doontii hal dhinac ayay dadkii isugu bateen saas ayay doontii ku gadoontay alxamdulilah eh, wax hadda dhimasho eh, lama soo sheegin dadkii intooda badan waa laga badbaadiyo dhalinyar badan oo meesha xaadir ku eedaa dadaal badan muujiyey oo dadkii ka soo saari doonta anigu waan arkay balse dadka ma weydiin laakiin waxay la tahay doon ka timid dhankaas balcad inay tahay oo waxaa saarnay eh, safar tiro badan iyo eh, caag badan oo jirgaaban ayaa laga soo bixiyey oo doonta saarnay doontaasna waxa qalibay waxay ahayd dadkii oo nafka jiri inay ayada qabsadaan waadna dareemi kartaa doon roon oo webi ku dhex jirta hadii dhinacyada laga qabto inay ayadana sii rogmaysa saas darteed ayay taasna ku rogantay waa doontii labaad oo ayada meesha ku xirnayd oo eh, sokorta iyo saliidda ay saarnayd waxna webigay raaceen waxna waa lasoo bixiyay laakiin sokorta xabad tari eh, sokorta meesha laga soo saaray waxay ahayn sokor aad iyo aad u qoyday oo aan waxba taraynin laakiin xoogoo jirgaaman saliid oo lagasoo badbaadiyay ayaa jiro laakiin saas ay tahay haddana eh, dadka waxay ku aboon tahay inay doomanka markay wadaayeen ay si taxadir leh u wadaan si aysan biyaha u garaacin eh, gowga webiga Eh, eh, doonleydana eh, ayaga waxaan dhihi lahayn ayagana inay rarka ka yareeyaan doomanka si aysan u dhicin khasaarooyin badan sababta a ah webiga geeda badana ku jiro waxaa laga yaabaa doomanka habeenkii ay socdaa inay geed ku dhacdo marka khasaaro badana imaan kara haddii taxadir aysan lahaan kaasini waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle oo u warramaya waryaheena bashiir cali daahir ee ku sugan jowhar qeybihii dambe ee barnaamijka falqeynta ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane markay quwadareeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaarabay qaylo kiciyaane aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene degaanadana qiiqkama kaxeen aad u qaab qaabdarane dabka isuma qaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo qawaariij eh qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalka warorta khawaariij macnaheedu ma dadkeed qalata war axmedo miyaanad maqal ariji waa qushkaye qadarin iyo qiimo male eh. wanaag lagu qaato male eh. ka qusta walaalayaal waxaa kaloo la yidhi qawaarij eh. qabiil male haddaad qole u moodeene mana lahan qaraabiyo dadyow qaasahoo xigee sodoh kama qajirayaan xigtana uma qalleeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabo hantulkood qaan hadduu galo waar waxaa kaloo la yidhi shabab yaho wareersani warliida walle warliidina shabab yaho warliidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad samaysteen waa laysku haystaa ummadaad warjaafteen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxaad kaloo ka tagtay intaad qarax ku layseen waa laysku haystaa intaad qorta goyseen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxay qalad sameeyeen hadday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya warees wareerinine qaata qaata qaata qaata qalabka hubkiinna u qaata oo qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war ma haysaane odayaashii khawaarijtu markay dadka laayaan shacabka la laayay ku diga jiray oo weliba maalmihii u dambeeyey si weyn loo hadal hayay qayb ka mida ayaa isa soo dhiibay haye tugta tawba iyo ereena hayehee roog miyaa isa soo dhiibay hayaay war macalidheeraya kaba ku tukadaa isa soo dhiibay warbow malaha waa karataay war haba isa soo dhiibeene ma tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kalemaanay weligiinba warka waad la waala jirteene anigu amiirra idiinma sheegine odayaal beeneedyada isa soo dhiibay waxaa lagu kala magacaaba cali maqane iyo axmed cali gadaf waxayna dowladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula shaqeeya al-shabaab si weynna ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen jooga gobolka galgaduud war kalamaanay nin weynoo odayoo al-shabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay iimaankiisu yara war odayaasha maqanayaalkooya nahe maqanayaalkooya nahaye yeerena war oday baad ka hadlee cadow weeye ibliisku aqligii iyo aqoontaba inqilaab ku sameeye taa miyaadan ogeyn war kalamaanay ayagoo odayaala qolya aan iyo al-shabaab u adeegoo ummadaada argoof aqli maahan kolleya sidee loo aqbalaa xadhyaadhaha eh. xabad idinkood isdhaalin qaadha qalabka hubkiinna u oh, qaadha ee eh. eh, qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war mahaysaane madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacda xildhibaanada federaalka ee laga soo doorta koonfur galbeed kula hadlaya wuxuu yidhi shabaab inaan fiirinana laga rabaa miyuu yidhi war shabaabku waa kala daran yahe kuwa deegaanadeenna ka soo jeedaa ugu doqonsan miyuu mar kale ku celiyey ibraahim goojacadde muxuu ka yidhi war madaxweyneba waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idin soo saara iyo qofkaan roomiyu mar kale ku celiyey warbouma wuxuu yidhi al-shabaab unug dhammaytiyabeerki weelo warwarkii waa ku dhex waalateen madaxweyne lafta garan xildhibaanada wuxuu ku yidhi shaqo aad u badana noo taalla dagaalka al-shabaab lawala jiro abaabulkiisa wejigiisa saddexaada kowna ayahe wejiga lamaadna shima u dhammaada waxaa kaloo nala ka rabaa uu yidhi dastuurka wax kabeddelkiisa iyo dhammaystirkiisa inaan qayb ka qaadanno waana inaad iska daysaan waxyaabaha kutiri kuteen inta oo laysla dhex marayo dal iyo dad midna anfacayn war xildhibaan daahir ah, amiin jeesow idaacadda kulmiye waraysi siiyana wuxuu yidhi kalfadhiga baarlamaanka bisha shan iyo furmaya ajandaha ugu horreeya waa wax ka beddelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taalloo cid is hortaagi kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan jeesow intaa sii raaciyey madaxweyne xasan shiikhoo marna la hadlay wuxuu yidhi wixii beesha caalamka xaggeeda ku xiraa waa soo dhammaynay anaga laba arrimoodaa dhinaceenna soo jirta waana xoraynta khawaariijta iyo wax kabeddelka dastuurka war wallaweynaya ixtiraafka soomaaliya jubbaland kalfadhigan ma looga hadli doonaa war hadda kalemaanay war ma haysaaniine buntland nabadgelyaa ka jidha janaal jimcaalo hadleena wuxuu yidhi nabaddaannu qaadannay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda buntland walba waa ogeedan iyada xalisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabaddu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garadlaawaha khaldaba gadaal bay u nabsidaaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay wuxuu yidhi how oh, idoorta amba waa dagaal dawa maa loo heelaa daadow doortaa amba waa dagaal dhawaamaa loo helaa daadow war bashiirka dayda buntland antigaley war mahaayo deegaana laas aanood hoos kooyeeyan oo buqdharkeen iyoonay meegaag lishal eraw dagaalkii hiraabti madilahkaayka bilaawda ilaa hadi bugbagdiisa weeroo hayta hadda gasaaro lamada dhina eba jira somalilan iyoonay s s war dagaal khawaariija mudane dadka soomaaliyeed oo meelaha kale isku dilaya waxaan odhan lahaa adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u leysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wada yaale marka qaadiroob hooriyey kibir ka qaadaane cir markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhanbaa qaac ka baxayaaye cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa wax qaab darane dhulku waydin qaadaa haddaad igu qanxaysaane haddaad qoorya xero leedihiin qayrku wada jooga wuxuu yidhi anna waxaan dhihi lahay qaadha qalabka hubkiinna u qaadha oo qawaarij dhammaan qoorta wadagooya fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsamaynaya nabadgelyo